isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday adabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ayaad maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona isticmaalka qamriga oo laga mamnuucay magaalo awstaraaliya ku taala taageerayaal loo xirxiray dabaaldeg ay u sameeyeen kooxdooda oo badisayna hadda ayaa la sii daayay waxaan sidoo kale dahaynaa dad badan oo u geeriyooday qabow ka bilowday wadanka afghanistan diyaarad loo joojiyey kadib markii qeecu ka soo baxay qaybta laga wado waxaa sidoo kale barnaamijkana qayb ka ah madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo aasaasay koox dabagal ku sameeya dadka daawado filmaanta mareykanka lagu sameeyo iyo fanaanka justin bever layidhaahdo oo xuquuqda heysihiisa qayb ka mida ah iibsaday xubnihii joogtada inoo ahaana qaybbay ka yihiin barnaamijkeena iyo kaalinta suugaanteeda kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kene danadii ku gaadhiyo dakharka aad ka qarisee aniguba danadii ku gaadhiyo dakharka aad ka qarisee madegana warkaagu bal ducuur isugu bayn wixii kuugu daranshiig agaada wey madegana warkaagu ma degana warkagu bal ducuud isugu bay wixii kuugu garanshi halaga daweey dhigay adi ana kuu diyaari isla duunasha ilaalaam waxseaana ku daynaa mar hadduu ku degay adi ana kuuda diyaari isla doonasho ilaah cododka macaan fanaaniinta amine cabdulaahi xirsiyi ilaahay u naxariistee maxamed axmed kuluc ayaa ku luuqeynaya heestan hadal iyo daboolna dadka aan ka qarin jiray dad badan baa xasuusanaya rawaayaddii ku jirtay nibad maxamar dacafuur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka kenya war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheenka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timaha daabidkaha ku noolo waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed sideetanka magahatis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaa baraha bulshada ku iyo boggana radio culmed com ku bilowna ee dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab toddobaadkan gudihiisa gudaha dalka howlgalla ka dhacay looga dilay tiro dagaalamayaal ah oo boqolaal gaaraya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada muqdisho ayaa sheegay in ilaa saddex boqol oo dagaalame oo al-shabaab ka tirsan lagu dilay dagaalo ka dhacay meelo kamid ah gobolada dalka sida galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed sidoo hadalka u dhigay dhegeysana qayb ka mid ah shirka jaraa-id ee wasiirka waxaan ku bilaabaynaa toddobaadkii hore howlgaladii ka dhacay galmudug ama toddobadii maalmood lasoo dhaafay howlgaladii dhacay Eh, sidaad ogtihiin ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa muddo saacadood gudahooda kaga saaray argagixisada khawaariijta al-shabaab deegaanada xarardheere eeldheer iyo galcad oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug muddo ka badan sano ee argagixisadu halkaasi ka talinayeen balse ilaahay ayaa suurogeliya in toddobaadkii hore shacabka deegaanadaasi ay xoroobaan ayna dareemaan neecaawda dowladnimo iyo xasilooni ay noloshooda caadiga ku qabsan karaan isla galmudug annagoo ku jirna in ka badan boqol maleeshiyaad ah oo ka tirsan khawaariijta al-shabaab ayaa la dilay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku yaala galcad gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug dagaalka lagu laaya khawaariijta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa kaga shahiiday toddoba askari oo uu ka mid ahaa taliya ku-xigeenkii guutada danab gaanshaale xasan maxamed cusmaan xasan tuur madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxda kale qaranka ayaa ka taxsiyeeyey shuhadadaasi dhiiggooda u huray difaaca dalkooda inay shacabka ka xoreeyaan khawaariijta weli annagoo ku guda jirna howlgalladii ka dhacay toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay galmudug ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen degaanka beer faarax oo dhanka waqooyi kaga beegan degmada xaradheere ee gobolka mudug iyagoo halkaas ku dilay toddobaatan xubnood oo ka tirsanaa kooxda khawaariijta oo maalmihii u dambeeya halkaasi ku dhumaalaysanaya dowlad goboleedka hirshabelle markaan in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan khawaariijda al-shabaab ayaa lagu dilay deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markii khawaariijtu ay weerar aflacaari ah ku soo qaadeen saldhigga ciidamada deegaanka xawaadle ciidanka xooga dalka soomaaliya oo iska caabiyey weerarkaasi waxaa kaga shahiiday shan askari oo uu ku jiray sarkaal sare isla hir hirshabeelle howlgallo ay wadajir u fulinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa ka dhacay nawaaxiga deegaanka xawaadley beerta sheekh qaasim oo hoos tagta tuulada dhagaxow waxaa halkaasi lagu dilay in ka badan toddobaatan xubnood oo ka tirsan khawaariijta hub badan iyo gaadiid dagaalna waa looga furtay koonfur galbeed iyo jubbaland iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dhowaan magaalada baydhabo kaga dhawaaqay in wejiga xiga ee howlgallada lagu ciribtirayo al-shabaab ay ka dhici doonaan dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland waxaa durba bilowday howlgallo lagu beegsaday khawaariijta oo dhowaan deegaanadaasi ka dhacay ilaa iyo toban deegaan oo ay ku jirto janaay cabdalla ayay ciidamada jubbaland ka qabsadeen khawaariijta waxaa kaloo xusid mudan in madaxweynaha intii uu joogay baydhabo uu kormeer dhiirigelina ugu tegay ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad oo u diyaargaroobay dagaalka lagu soo afjaray khawaariijta ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis waxa ay dileen saddex labaatan xubnood oo ka tirsana kooxda khawaariijta howlgalkan wuxuu ka dhacay deegaanka danow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada xoogga dalka waxaa kaloo howlgal ay ka fuliyeen deegaanka goofgaduud ee gobolka baay iyagoo halkaasi ku dilay labaatan xubnood oo ka tirsanaa kooxda khawaariijta oo ay ku jiraan horjoogayaal howlgalkan ayaa sida la xaqiijiyey lagu dil laba horjooge sarsare oo ka tirsana khawaariijta horjoogayaasha la dilay ayaa mid ka mid ah waxuu ahaa ninkii uu qaabilsanaa arrimaha sirdoonka ee kooxda khawaariijta ee gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah madaxii howlgelinta ee gobollada baay iyo bakool ciidamada amniga sidaad la socotaan toddobaadkan waxay lix khawaariisha ku dileen xarunta gobolka banaadir kadib markii argagixisadu ay halkaasi weerar ku qaadeen shan qof oo rayid ah oo ku jira samafale aragga la ayaa halkaasi lagu dilay oo khawaariijtu ay dileen isugeynta tirada khawaariijta al-shabaab ee laga dilay howlgalladii dhacay toddobadii maalmood lasoo dhaafay waxay gaaraysaa xubnood taasi waxay muujinaysaa in ciidamada dowladda oo kaashanaya shacabka ay horumar weyn ka gaareen dagaalka lagula jiro khawaariijta khasaare badanna la gaarsiiyey khawaariijta codkaasna waa wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys jaamaca oo shir jihad ku qabtay maanta magaalada muqdisho waxaa dhinac tagnaa markuu shirka jihad qabanayay wakiilka midowga afrika oo qaabilsan arrimaha soomaaliya oo sheegay in wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya lagu wareejiyey maamulka xerada xarane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada midooda afrika ee soomaaliya jooga ay degan yihiin dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo abshir cumar haruuse layiraahdo ayaa maanta waxa uu magaalada muqdisho ka daafuray shirka shir gaara oo loo bixiyey shirka hubinta xaqiijinta ama shirka hanaanka xaqiijinta shuruudaha loogu baahan yahay soomaaliya si ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga africa oo maanta madax kala duwana dalka yimaada ilaa wakiilla afartamiyo gaaraya ayaa shirkan ka qaybgelaya waxaana la xaqiijinaya soomaaliya inay buuxisay shuruudaha ay golahan ama ururkan ugu biiri karto madaxweynaha soomaaliya ayaa horey u codsaday in ururkan soomaaliya ku biirto wasiirka markii uu shirkan furay kadib ayuu warbaahinta la hadlay shirka maantay muqdisho ka ehm, furay halkan hadda aynu taagannahay ka bilowday maantay oo ay ka soo qayb galeen in ka badan afartan ergey oo ka yimid wadamada ku bahoobay ehm, bariga afrika wuxuu ku saabsan yahay sidii soomaaliya ay uga mid noqon lahayd waddamada east africa ama bulshada bariga africa arrintani arrin hadda soo bilaabatay maahan waa arrin iskudaygeeda uu bilowday sannadkii iyoodii sidoo kale la isku dayey marar badan balse haddana dib loo bilaabay sannadkii arrintan marka arrin muhiimaddeeda leh ma aha arrin shirkan maanta ku bilaabatay mana aha arrin dhowaan soo bilaabatay muhiimad weynna waa inoo leedahay muhiimadda ay leedahay waxaa ugu muhiimsan waa midda koowaade soomaalidu waddammada bariga afrika oo dhan way joogtaa waxayna ku leedahay masaalix badan ganacsiyo dhinac walba taabanaya dhinaca ganacsiga lacagaha dhinaca horumarinta iyo dhismaha hantida maguurtada ah dhinaca gaadiidka iyo transboorka iyo isugudbinta alaabaha oo dhaafta Ehm, xuduudo badan oo caalami ah soomaalidu waxay caan ku tahay una dhalatay soomaalidu inay yihiin dad shaqaysta isla mar ahaantana la falgala suuqyada caalamiga ehm, waxaynu ku leenahay waddamada ehm, ku jira ururkan bulsho badan oo soomaaliyeed oo nooc walba u deggan wax ka barata dhammaan qaybaha bulshada east africa oo dhan ka mid ah marka maadaama aynaan ka maqnayn aynu meesha joogno maxaa inoo diidaya inaynu si sharci ah oo formal ah aynu uga qayb noqonno sababta keenaysa marka waa mid ah sidoo kale shuruudaha looga baahan yahay waddan kasta oo gelaya oo qayb ka noqonaya ayaynu buuxinaynaa oo ay ugu horrayso in waddanka ka mid noqonaya bulshadan bariga afrika inuu marka koowaad xuduud la leeyahay mid ka mida ah waddammada xubnaha ka ah taana innagu de kenyanu xuduud badeed iyo mid dhulba aynu la leennahay faa'iidada kaluu leeyaha waxaa ka mid ah ganacsigeenna oo inta badan waddankeennu uu ku yaallo meel muhiima aynu leennahay xeebta ugu dheer waddanka eh, qaaradda africa waxay dhacaysa markaynu ku biirro in uu wax weyn ka geysanayo ku biiritaankeenna ganacsiga qaaradda africa iyo gaar ahaan midda bariga africa oo dad ahaan iyo dhul ahaan iyo ganacsi ahaan iyo si walbaba u fidi doonta isla mar ahaantaana soomaaliya siin doonta fursad weyn oo ay kaga gudbaan ganacsigooduna kaga gudbo xuduudo badan iyo caqabado badan oo hadda jira wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayuu ahaa codkaas aad maqleysaan oo maanta eh, daah furay eh, shirka hanaanka hubinta in soomaaliya ku biiri karto eh, iskaashiga golaha bariga africa ee dhaqaalaha ku hormaray barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka kenya isiiyo shaarafci heeda hohoyaday ku noolo

waxaana ay keentay baa laleeyahay in dowladda kongo ay ku eedeyso tilaabadaasi mid dagaal daandaansi ah ama daandaansi dagaal diyaarad dagaal oo nooceedu yahay soku shan iyo labaatan oo ka timi jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa markii saddexaad ku xadgudubtay hawada ruwanda iyadoo dul maraysay degmada robafo layidhaahdo oo u dhow caasimadda waqooyi gobolka waqooyiga kifu ee goma afayeen u hadlay xukuumadda ruwanda oo ayaa sidaas u sheegay warbaahinta waxaana magaciisa layirahda afayeenkaasi malande macollo tallaabooyinka difaaca ee aan qaadnay ayaa waxa ay muujinayaan in diyaaraddaasi markii dambe laga hortagay ayay tiri afayeenkan bishii december dowladda ruwanda waxa ay sheegtay in diyaarad kale oo nooca dagaalka ah oo laga leeyahay dalka kongo dimuqraatiga ah ay muddo kooban kusoo xadgudubtay hawadeeda diyaarad dagaal oo aan hubaysnayn oo laga leeyahay congo ayaa sidoo kale bishii novembar muddo kooban iyana ku degtay baa garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka ruwanda iyadoo ku guda jirta howlo sahmin ah oo ay ka waday xuduudda labada wadan ay wadaagaan dowladda koongo dimuqraadiga ah way beenisay eedeymaha kaga imaanaya dhigeed ruwanda ee ah in diyaaradaha in diyaaradaheeda dagaalka ay dul maraan hawada dalka ruwanda waxaana arrintaasi ay sheegtay inay qeyb ka tahay horinta khilaafka u dhexeeya labada dal rasaas ruwanda rasaastii ruwanda waxa ay u jihaysatay dhanka diyaaradda kongo oo hawada dhulkana dul maraysay ayaa lagu war kooban oo laga soo saaray aqalka madaxtooyada magaalada kinshasa waxa ay tallaabadani dowladda ruwanda ku tilmaantay falgal darra ah oo si ula kac ah loogula dhaqmay waxaana ka dhigan tahay dansin dhanka dagaalka ah oo looga gol leeyahay in lagu weeqo heshiiska nabadda ee lagu soo aftiray weerarkii kooxaha falaagada ah hubeysan ee m saddex iyo labaatana wadankaasi ka geystaan muuqaal lagu faafiyey markii dambe baraha bulshada ee dalka congo ayaa waxaa muuqanaya dhinaca kale shil diyaaradeed oo ka dhacay ama waa shil diyaaradeed oo dhacay kaas oo ku dhacay baa leeyahay diyaarad nooca ciidamada ah kahor inta aysan ku qarxin meel u dhow saldhig ay ciidamadu ku leeyihiin banaanka gobolka kifo khubaro ka socota koongada dimuqraadiga ah oo ay la kulmeen waxay la kulmeen baa laleeyahay khubaro kale oo ka socday qaramada midoobay waxaana ay si gaara ah dowladaha reer galbeedka ay ugu eedeynayaan dowladda ruwanda inay taageero siiso maleeshiyada hubeysan m saddex iyo labaatan oo dhowr magaalo iyo tuulooyin ku yaala koonga dimuqraadiga ah ku qabsaday dagaalo kadib markii ay soo cusboonaadeen colaada ka taagan dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisa hogaamiyaasha dowladaha gobolkana ayaa heshiis ka gaaray bishii november kaas oo kooxda tutsiga ah ee hogaamiyo ama doonaysa inay qabsato talada waddankaasi ay sheegtay in ama loo sheegay in meel looga soo wada jeesanayo waxaana socdoba leeyahay dadaal la doonayo in lagu soo afjaro colaada dalkaasi ka taagan koongreda dimuqraadiga weeyaane oo ay ku barakaceen in ka badan afar boqol iyo konton kun oo qof madaxweynaha wadanka koongada dimuqraadiga ah felix tshikieti ayaa toddobaadkii hore sheegay in fallaagadan aysan si buuxda weli u adeegsan ama aysan u dhaqangelin heshiiskii la gaaray dhinaca kale dagaal ayaa kasoo cusboonadaba laleeyahay meelo kamid ah gobolka mazizi la iyo magaalo kale rashtuura la oo iyana u dhow magaalada caasimada ah oo qiyaasi toddobaatan kilomitr u jira taasoo la sheegay in cabsi badan dadkii ay arrintaasi ku abuurtay kadib toddobaadyadii lasoo dhaafay oo si weyn loo diidanaa in dowladaha reer galbeedka ay saanad kale oo dheeraada ay siiyaan dowladda ukraine ugu dambeyn dowladaha jarmalka iyo jarmalka iyo mareykanka ayaa ogolaaday in ay taangiyo u diraan ama ay siiyaan ciidamada ukraine ee dagaalka kula jira kuwa ruushka jarmalku wuxuu ugu dambeyntii ogolaaday inuu u diro waddankaasi noocyada taangiyada libortka ama haramcadka loo yaqaano oo ukraine uu siinayo taas oo xukuumadda kiev ay rajeynayso inay dagaalka wax badan kaga bedasho janselarka layirahdo olaf scottish oo jarmalka xukumaha ayaa ku dhawaaqay go-aankan oo uu sheegay in dalkaasi ay siin doonaan ukraine ilaa iyo afar iyo toban taangi kaasoo sheegay in loo ogolaaday wadamo kalena inay sidaasoo kale jarmalka ay taangiyo dhexmarsadaan si loo siiyo ciidamada dalkaasi ukraine hadalkani jancelor kama hogaamiyaha jarmalka wuxuu ka sheegay shirka golaha wasiirada ee maanta maamulka madaxweynaha mareykanka ee joe biden ayaa iyana waxaa sidoo kale ay sheegeen inay ku dhawaaqeen qorshihii qorshe loogu dirayo dalkaasi ukraine ilaa soddon taangi oo nooca m one abrama magacooda layihaahdo afhayeen hadlay aqalka kremlinka ee looga arrimay wadanka ruushka ayaa hore u sheegay in taangiyadani ay u gudbi doonaan sida kuwa kale ama wuxuu sheegay in arrintan ay tahay faldaadaansi ah afeenkan oo magaciisa layihahdo dimitri baskof ayaa sheegay in la qiyaasi karaya buu yidhi awoodda taangiyadan islamarkaana ay u keeni karaan ciidamada ukraine wuxuuna tilaabadaasi ku tilmaamay qorshe fashilmay laakiin saraakiisha ukraine ayaa iyana ku adkeysanaya inay si deg deg ah ugu baahan yihiin hub ka culus ama hubka noocyadiisa culus waxaana ay sheegeen in taangiyo dagaal oo la siiyo oo weliba ku filan bay yidhaahdeen inay ka caawin doonaan ciidamadooda inay dib u qabsadaan magaalooyin kale oo hadda ruushku ka haysto afaynu hadlay dowladda ruushka ciiraahda afhayeen hadle dowladda jarmalka ayaa sheegay in go-aanka bixinta taangiyada la raaciyey buu la raaciyey buu yidhi nidaamyada caalamiga ah ee lagu taageerayo dowladda ukraine jarmalka waxauu sidoo kale ogolaaday in wadamada kale ay u diraan taangiyadaada ukraine islamarkaana xataa laga soo dejin kara buu yiri wadanka jarmalka kaas oo horey loo xadiday ama hore uu diidanaa xukuumadda washington ayaa iyana sheegtay inay diyaarisay ilaa sodomeeyo taangi oo ay ugu talagashay in ciidamada ukraine la siiyo mareykanka iyo jarmalkuba waxa ay iska caabiyeen cadaadiska gudaha iyo dibadda uga imaanaya ay ku doonayaan inay taangiyadan ugu diraan wadanka ukraine xukuumadda washington waxaa laga soo xigtay in aysi sheegtay in tababarka ballaaran iyo tayactirka looga baahan yahay taangiyadaasba iyadoo ay bixin doonto jarmalku waxau sidoo kale ku adkaystay in arrintan ay go-aan ku gaareen kadib muddo bilooyana oo arintan dood adag laga lahaa warbaahinta mareykanka ayaa sidoo kale ku warramaysa in ku dhawaaqista ku saabsan shixnadan taangiyada abram layihahdo ee ukraine ay imaan karto ama ay ka dhigan tahay in ruushka uu culays kala kulmi karo taangiyadan waxaa sidoo kale saraakiisha la magacaabin mareykanka ay sheegeen in ugu yaraan soddon taangi la diri karo sida ama lagu wareejin karo ciidamada dalka ukraine laakiin waxaa leeyahay waqtigu ama waqtiga la geynayo ma cadda waxaana laga yaabaabaa leeyahay muddo kale oo bilaa ay qaadato arrintan si baa si gaadiidkan dagaalka eh, loo gaarsiiyo furimaha dagaalka saraakiisha jarmalka ayaa lagu soo warramayaa inay ku adkeysanayaan inay aqbali doonaan oo keliya la wareegi ama wareejinta taangiyadan haramacadka loo yaqaano noocooda labaad ee ukraine haddii maraykanku oo sidoo kale usoo diro taangiyada emon abraham magacooda layihahdo haddii jarmalku uu sii wado inay dhahaan waxaan diri karnaa waan diri oo kaliya ama waan sii diyaarinaynaa oo shuruudo ayaa ku xiran oo mareykanka markuu diro ah waa inaan anaguna aan dirnaa oo muhiim ayay noo noqonaysaa waxaa sidaas yidhi nin ka tirsan aqalka sare ee dalkaasi jarmalka oo chris conis layihahdo oo ah nin si dhow ay saaxiib loola yihiin dhinaca siyaasadda marka loo fiiriyo xukuumadda hadda jirta dowladda britain ayaa ayana hore u sheegtay in ciidamada ukraine ay siin doonaan taangiyada nooca jallenger tour layihahdo sanduuqa falanqeynta jonathan bell layihahdo ayaa waxaa si gaara ah loogu sheegay haddii ukraine ay hesho taangiyadan in furimaha dagaalka ay wax badan kaga bedeli karto laakiin haddii ugu yaraan ay helaan wadamada galbeedku in mid kasta u bixiyo taangi ama afariyo toban taangi micnaheedu uu yahay in dowladda ukraine ay heli karto boqol taangi ugu yaraantii taangiyada reer galbeedka oo ay ku jiraan noocyada u k ay sameysay jallinger laba layihahdo nooca jarmalka leoboordka iyo kuwa adramiska ama abramiska ee mareykanka ayaa dhammaantood waxaa loo arkaa baa laleeyahay inay ka sarreeyaan dhigooda ama taangiyada kale marka loo fiiriya baa leeyahay xilligii soviyedka taangiyadu sameeyay sameeyey jarmalka ruushku ee loo yaqaano t toddobaatan iyo laba waxaa siin doonaa shaqaalaha ukrain ilaalin dheeraad ah iyo sidoo kale tababaro dheeraad ah ayaa lagu yiri qoraal kooban oo wasaaradda arrimaha dibadda ama waxda gaashaandhigga mareykanka soo baxday laakiin taangiyada dagaalka ee casriga ah ee reer galbeedku siinayaan waxay dowladda ukrain waxaa la sheegay in ay farsamooyin badan oo kuwa hore dheer ay wataan dowladda ukrain arrintan aada ayay usoo dhaweysay waxaana ay tiri go-aankan wuxuu ahaa mid adag wuxuuna noo qaatay waqti dheer ugu dambeyntiina wuxuu noqon doonaa mid fursad weynna siiya oo aan dhulkeena ku difaacno wararka kale haddii aan kusii socdanana fanaanka caanka ah ee la yidhaahdo justin beber ayaa ka iibiyey saamiyadiisa heesaha qeyb ka mid ayuu iibiyey waxaana uu siiyey shirkada gaara isagoo sheegay in dib loo duubi karo heesihiisa iyo buwaagna laga sameyn karo gaarahaan wuxuu ka iibiyi baa shirkada layidhaahdo hebson sung oo dalkaasi ku taala waa dalka canada eh. waxaana la sheegay sidoo kale in dad badan oo taageera ay ka iibiyeen shirkadda kale iyadana blackstone yidhaahdo saamigaas wuxuu dhan yahay baa laleeyahay ilaa laba boqol oo milyan oo doolarka mareykanka ah shirkaduna waxa ay sheegtay taasoo calaamad u ah bay tiri heshiiskan kii ugu dambeeyey inuu yahay in fanaankan uuna siiyo heysihiisa xuquuqdii qeyb ka mid ah iibkan waxaa horey loo sheegayay toddobaadyada lasoo dhaafay o dhan ayaa aada loo hadalhayay waxaana la sheegay baa layidhi in fanaankan oo siddeed labaatan sano jir ah inuu ku biirayo fanaaniinta ka horreeyey ee heesahooda buugaag hore ugu bedelay marka loo fiiriya baa laleeyahay noocyada sheekooyinka heesahan loo bedelo buugaagta ee hibgons layiraahdo si cad uma shaacin baa laleeyahay shuruudaha heshiiskan laakiin ilo ku dhowdho fanaankan ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in dhaqaalaha ku kacaya u gaarayo ilaa laba boqol milyan oo dollar saameynta justin barber ee dhaqanka caalamiga ah ee afar tobankii sane ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu ahaa mid cajiib ah waxaa sidaas u sheegay ninka madaxda ka ah shirkadda heysihiis hadda iibsatay qeyb ka mid ah oo magaciisa merig murshids layihaahdo aana maamulaha shirkadaha heesaha ee waqtiga dheer ka shaqeynaysay fanaankan sideed labaatan sano inkasta uu jiro haddana waxaa leeyahay heese badan ayuu soo saaray waxaana shirkadan ay sheegaysaa in qiyaastii mashruucu uu ugu dambeyn gaari doono ilaa hal bilyan oo doolar taas oo shirkadaha guud ay u bedeli doonaan buugaag marka loo fiiri baa leeyahy xidigan caanka ah waxaa heesihiisa ku jira baa leeyahay kuwa ugu caansan iyadoo markii dambena heese ula qaaday heesaha hadda heshiis ku galana waxaa ku jira baa leeyahay heese ula qaaday gabadha shakiira la lacagaha layaabka leh ee buug gacmeedkan uu sameyn doono waxaa la filayaa baa layiri inay gaartay ilaa shan boqol oo bilyan oo doolarka mareykanka ah buugtan yaryar ee heesaha loo bedelo mararka qaar qaali bay ka yihiin wadamada reer galbeedka magaalo ku taala dalkaasi austraaliya ayaa dib uga noqotay baa laleeyahay siyaasad muran badan hore u dhalisay oo bulshooyinka ka mamnuucaysay ama u ogolaanaysay inay qamriga wadooyinka ku cabaan alxadiday marka casharkaas waa laga bartay baax badan baa laga bartay oo waa laga laabtay waxayna dowladdu sheegtay in xayiraad culus ay kusoo rogtay in waxyaabaha qamriga ama alcoolka ah aan lagu iibin doonin laguna cabi karin magaalada layirahdo lsprings oo qiyaastii afar boqol iyo konton kilomitr waqooyi bari kaga beegan magaalada kale loora layiraahdo qamrigan waxaa kaloo loo iibin karin baa layiri oo keliya dadka waxaa la iibin karaa xiliyo gaar ah oo ay kamid yihiin sida saddexda galabnimo casarkii ilaa habeenkii hal saaca maalmaha oo dhan marka laga reebay baa leeyahay sabtiga mamnuucistan waxa ay dhammaatay baa laleeyahay waxa ay timid baa leeyahay kadib markii sanadkii lasoo dhaafay lagu arkay deegaankan dhibaato badan in dadka qamriga caba ay geystaan oo iyagu ay isdilaan mararka qaar dhibaato badan isu geystaan hogaamiyaha waqooyiga dhulka layihahdo natasha files ayaa waxa ay sheegtay in tallaabooyinka lasoo rogay tallaabooyinkan loo soo ragay si loo ilaaliya baa qoysaska iyo caruurta magaalada oo dhan iyadoo magaaladu ay si weyn u korartay ama ay u kordheen rabshadaha ay geysanayaan dadka cabsan haweeneydan waxay sidoo kale sheegtay in xogta muujinaysa in waxyeelada la xiriirta alkolada ay sare u kacday tan iyo markii ugu dambeysay ama sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun labaiyo labaatankii muddo labaiyo toban bilood ahayd ilaa novembar laba kun labaatankii waxaa dhacay qiyaastii laba kun lix boqol iyo konton iyo saddex weerar magaalooda oo dhan iyadoo dadka dhibaatada ay soo gaartayna ay aada u tiro badan yihiin marka lagu dara baa layidhi xanibaadan qamriga in ka badan waxaa la ganaaxi doonaa qofkii lagu arko ee lacag gaaraysa shan iyo labaatan doolar oo lacagta australian dollar waxaa loogu talagalay baa lacagtaasi markaas kadibna waxaa la bixin doonaa ama lagu bixin doonaa kaabayaasha dhaqaalaha magaalada inta ugu waaweyn ama wadao meelaha ugu waaweyn waxaa laga dhisi doonaa ama laga taagaba kaamarooyinka qarsoon kuwaasoo duubi doona dadka qamriga ama sharcigan jabiya arrintan waxaa laleeyahay waxay qeyb ka tahay qorshaha la doonayo in lagu xasiliyo gobolada wadankaasi ku yaala ra-iisul wasaaraha australia antony alibanes ayaa dhowaantan wuxuu booqday magaaladan isagoo sheegay isagoo weheliyaan siyaasiyiin kale oo sarsare waxaana uu ku booriyay dadka deegaanka inay kala doortaan ammaan iyo in qamri cabaan go-aanadan maanta waxaa la xiriiraa buu yidhi farqiga u dhexeeya natiijooyinka caafimaadka guriyeynta rajada nolosha xerarka xabsiyada iyo amniga asaliga ah ee deegaankan oo muhiim ah buu yiri inaad wax badan ka barataan marka loo fiiri baa laleeyahay waxyaabaha deegaankan ka jira dhibaato badan ayaa horey uga taagneyd baa laleeyahay meelo badan oo wadankan ku yaala gaaraha magaaladan elspring layihaahdo ee ku taalo wadankaasi australia ilaa sideed qof ama sideed kamid a ah cayaartooy dadka taageera baa laleeyahay cayaartooyda kooxda dalkaasi ingiriiska ka dhisan ee arsenaal oo loogu xiray magaalada jinja ee wadanka uganda kadib markii aada ugu dabaaldegeen guushii kooxdooda ay ka gaartay dhigooda manchester united toddobaadkan ayaa hadda markii eh, muddo ay xirnaayeen kadib lasii daayay waxa ay xirnaayeen baa leeyahay funaanada ay kooxda ku cayaarto oo ay siteen eh, koob astaan u ah in iyaga eh, dhinacooda ay koobka ka qaadi doonaan isniinta ayaana laxira baa laleeyahay booliska ayaa sheegay inaysan haysan wax ogolaansho ah oo ay ku qaban karaan mudaharaadka ama isku soo baxay ku sameyn karaan taasoo xadgudub ku abaalida ah nidaamka guud dadkan markaa taageerayaashan sideedda ah waxay sameeyeen marka kooxdooda ay badisay dabaaldeg weyn ayay sameeyeen oo banaanbax u ekaa oo magaaladaasi ay ku maraan laakiin waxaa la sheegay maalinta shalay in koox kale oo isla taageerayaashooda kamida ah ay saldhiga tageen islamarkaana ay sheegeen in loo baahan yahay in lasoo daayo dhalinyaradaasi kooxda manchester united ah, taageerta kooxda arsenal mid ka mid a ah taageerayaashan ayaa u sheegay saxafiyiinta inay doonayeen inay ogolaansho ay ka helaan dowladda haddii arsenal ay guuleysato kuna guuleysato koobka horyaalka ingiriiska bermin la galiraa inay banaanbax dhigi karaan waxaana waxaan ku yeelan doonaa dabaaldegani garoonka bumanga layihaahdo ayuu yiri ninkan haddii aan fasax ka helna dowladda afeen u hadlay ciidamada booliska ayaa ku andacooday in taageerayaashu aysan garanaynin waxyaabaha asaasiga ah ee ku saabsan kooxda in aysan garanayn buu yidhi sidoo kale sanadka ay arsenaal ku guuldaro la-aan ay tahay oo ay magacaabeen buu yidhi goolhayihii hore ee uganda ee ciyaaryahan arsenaal aysan iyagu inta badan waxba aysan ka aqoon qodobo kale ayaa saaxib yaal noo soo socda barnaamijka aad waa kulanka kenen kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network waxaanahay nin caano cilmiiyo aqoono cirkayo dayaxadeeyey ilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cidaa kala shubaayey ilbaxnimada culusiyo mid kastaba yaqaano cidaa kala shubaaye ancanida samadiyo cadda ku geeye caawa caawa ila garo ancanida samadiyo cadda ku geeye caawa cashaqu haduu jiro adaan calanka calankuika calankuika dubsuranyahe xataa ka haynin cuudlo meel kastaba caagaha dhigay ciyi kuma su'aalin dhigaywaxaan ahay nin cawsiyo macaweeye yugoosba malab ka dhigay anugaanuudin cayntiina ku jeel indhahay caday keliyaahid walimasani caawa caawa ilagalo andahabkeliyaahid walimasani caawa caawa ilagalo cashaqu haduu jiro adaan calanka

waxaanahay mid cugashiyo cadaalka nacaboon cagfudaydka baranwaxba cunaha haysqaban sida cawlwadkii galay

isku caadame hine heestan halku dhageedu ahaa waxaa ku luqeynayay fanaaniinta cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdulaahi xarowo hadal ha igu soo celin barnaamijkana kulanka keenan ay qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal oo aad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaara wariyahna luul maxamed aadan mahadsaned burhaan waa maalin arbaca ah waa shan iyo labaatanka bisha koowaad ee janwari sanadka labada kun saddex waa maalinta labaatan iyo shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol iyo afartan cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii xildhibaanada baarlamaankii xilligaas ayaa kulankoodii ugu horeeyey waxay ku yeesheen dalka jabuuti maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo wafdi la socday ayaa soo gaaray magaalada muqdisho wuxuuna daah furay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde iyo isbitaalka digfeer maantaoo kale sanadkii labada kun toban iyo toddobadii weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu qaaday hoteelka dayax oo ku yaala wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartii ku dhowaad laba boqol oo shaqaale ayaa ku goodoomay god macdinta laga qodo oo ku yaalay dalka maraykanka maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol tobankii madaxdii xilligaasi ee dalalka jarmalka iyo austria ayaa diiday qorshihii baaqa nabadeed ee dagaalkii koowaad ee adduunka ee xilligaasi waday dowladii maraykanka maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii doorashadii ugu horeysay ee madaxtinimo ayaa ka dhacday israa'iil waxaana kusoo baxay david ben ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol jenaraal iidi amiin daada ayaa afgembi ku qabsaday talada dalka uganda guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryaane luul maxamuud aadan aad iyo aad umahadsan tahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa imaanta oo kale dunida ka dhacay ay dib noo xasuusinaysay ku dhowaad boqol konton iyo toddoba qof ayaa u geeriyootay ama ku dhintay qabow baraf ah oo ka bilowday wadanka afghanistan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay sidaas waxaa sheegay saraakiisha ururka taalibaan iyadoo tiraduna ay sii laba jibaarantay toddobaadyada lasoo dhaafay marka loo eego dadka wadankaas ayaa wajahaya xiliga jiilaalka ugu qabow ee dalkan waliba kii ugu qabowga badnaa muddo shan iyo toban sano ah iyadoona heerkulku hoos u dhacay oo u gaaray laga jaray ama minus soddon iyo afar darajo ama digrii awoodda dabdamiska xaaladaha degdega ah ayaa si weyn loo carqaladeeyay meelo kamida ah dalkaasi iyadoona ururada aan dooliga ahayn loo diiday inay ka shaqeeyaan dalkaasi kusimaha wasiirka maaraynta masiibooyinka ee afghanistan mullah maxamed cabaas akhund ayaa warbaahinta u sheegay in meelo badan oo afghanistan ah hadda ay ka jirto ama gebi ahaanba baraf uu jaray oo aan la tegi karin diyaaradaha qumaatiga u kaca ee milatarigu leeyahay ayaa loo diray gurmud inay sameeyaan laakiin kuma soo degi karaan gobolada qaar ee buuraleyda ah waxyaaba gaara ah ayaa aada u hadalhayaan waxaana sidoo kale wasiirkan kusmaha wasiirka uu sheegay inuu aada uga walaacsan yahay nolosha dad badan iyo xowlahooda oo nolosha halboolo ahayd wuxuu yidhi inta badan dadka ku nafwaayay qabowgan waxay ahaayeen dad arijirata ah ama dadka ku nool dhulka miyiga ah mana aysan helin buu yiri daryeel dhinaca caafimaadka ah waxyaaba badan ayaa aada looga diiwaangelinayaa dalkaasi bishii lasoo dhaafay ururka daalibaan waxay dalkaasi ka mamnuuceen ururada aan dawliga ahayn koronto la-aan ayaa sidoo kale ka jirto dadku waxay isku kululeeyaan malaha jiilaalkan waa kii ugu qabowga badnaa sanadihii u dambeeyey ayuu yiri nin kale oo la yiraahdo maxamed naasim muraadi oo madax ka ah xafiiska saadaasha hawada ee afghanistan waxaana warbaahinta u sheegay inay filayaan in barafku intaa uu kasii bato toddobaada soo socda oo meeshii ugu sarreysay u gaaro markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiib yaal xubinteenii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanahe war ma haysana xalaheer xamarweyne tay dhigaan waa la yaabay haddaa bannaan soo baxnaye shubaaka fuulowna demow yeereenna badiow saas ma aha bismilaahiyo oh, haddaa soo baxaye baas ma jire aryadaha anigu gannooma aqaana warka iga dhegansadha ciidamadii guryaha baaraya xala albaabadi ku garaacay mugaasaa dariishadda waxaa laga yidhi yaabaayana ciidankii amniga waaye albaabka naga furaa la dhahay mugay albaabka fureenay waxay dhaheen ciidankii maad aheedeen maxaad rabtiinne guryahaan baaraynaahaa la yidhi oo maxaad ka baaraysiinna ay dhaheen garawa xambaaraynaa haa la yidhi wax yaas ahayna ay dhaheen garawaawaa fidnawadaa loogu jawaabay ununka mugooma ku jirno garawaayna ma qabno ay dhaheen hadda ciidankiiyo heer xamarweyne xalay waa ka miliqday horta u sii garawaaga oo la sheegsheegooyo yaas ahayna war garawaay degma uusan joogin ma jirto alahaa haddiis ala yahay hana nawin unugumanugu dhex jiro war horta garawaaga la sheego dadku uu garan waayey sow waarij gabraarto go'a soo huwanayo dadka gaadaya maahan ehey gurigiisa bee eheyo waxaa la yidhi meel haad ka guuray hilib ma lehe waraabii u hoydo waxubso hubso hoylama godle idinku waxba ma ogiidine xarunta gobolka markii la soobeerari gadoomi ahaaño qoryaas qaati oo halaho habad ku jiro tiis dhigina waa la yaawi guddoomiyahana maxaa banduuq qoorta u geliya ninkii gamaaye maa la waaye balaaya ku haysata abbo abbo ma la ubaxee xaruntii gobolka xamarweyn taal markii bukayka yeerti gadoomiyaa waa xanaaqi bilaaya ku haysatan abbo abbo malowbaxas yidhi banduuqiisa markii asqaati halla baawinee baro waan ku jiraa waa bugdhabaa as yidhi war taliyaa xamarweyne xataa khorogiisaas khaati laakiin maxay kuugu taallaahe waxaa la yidhi meeshaas cadow ku ridi lahay usaa isku dhaabici war taliyuu foytignaanintuu qabaama asaguba iska shakiye horta nin xabad gacantiisa iskula dhufa kara nin ka geesisanay ma jiro war taliyaha allaha u boogadhaye reer xamar weyne oo hubkooda qaatay markaan arkay khawaariijtii gobolka banaadir gashana laba saacadood ay ku soo afjareen waxaa ii caddaatay shabaab in gurigood ba'ay war kalemaanay war ma haysaane somalilan xamar weyne lagama xukumee wardhiigleyna taliyaha ciidanka somalilan nuuxtaani wuxuu yidhi garaadada reer laascaanood baabuurta iyo ciidamada soo dhoweynaya waa kuwii somalilan amnigoodana annagaa sugayna goobta shirku ka dhacayana inaan amnigeeda sugnaan diyaar u nahay tahay somalilanna dadkeeda iyadaa diyaar u ah inay isku waddo marka waxaan isqabadsiin waayey qaranka somalilan baa ilaalinaya salaadiinta laascaanood iyo calankii buluugga bay sitaan aryaanka boosow dad cirka fiiriyaad ay xiri jirteen dadkaan ogaayoo tirada badnaayoo calanka soomaaliya watay miyaadna leedihiin ciidankan yaa amnigoora sugaaya wargaboose asagaan war hayne calanka buluggaa berberaa la geynayaa ciidanka soomaaliya iyo kuwa somalilanna dhool la tusay wada samaynayaan madaxweyne muuse biixina salaan sharaf bau ka qaadanaya war adaan war somalilan waxay tidhi eh. soomaaliya waxay la mid tahay dalalka badan ee ka qaybgelaya dhoolatuska eh. maraykanku hogaaminayo dalalkaasina fiise iyo sharci bay ku soo gelayaan wargabosow adigaan warhayna safiirka maraykanka arrinta wax laga weydiiyey wuxuu yidhi eh. annagu soomaaliya soomaaliyaan u naqaanaa waxaana wakiil ka ahay madaxweynaha maraykanka john baiden waxaana la shaqeeyaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danaha ka dhexeeya maraykanka iyo soomaaliyana waxaan kala xaajoonaa madaxweynaha soomaaliya markaa kadib baan maamul goboleedada iyo somalilan u sii gudubnaa haddii naloo oggolaado warwar mahaysina jenaraal indhacadde wuxuu yidhi war ceelbuuraan ku dukanaynaa miyuu yidhi shabeellada hoose shabaab waa kasaara masiri war mar kale miyuu daljirka shir jiraa'id ku qabtay war waad farantihiin waxna laydinma sheegi karee jenaraalku wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay somalilan inay noqoto jamhuuriyad madax bannaan sababtoo ah waa dad tashaday hayehe yaa goormau hargeysa tegay war ma la soo wacay war ma dhowlatuska berberu ka qaybgeli rabaa runta saraakiisha milatarigu inqilaab awooda waa kula wareegaan laakiin haddaysan ciidan haysan siyaasadda inay afku inqilaabaan yaa u diidaya warsanalaacinta cadda intuusan somalilan aadin dagaalka khawaariijta muxuu uga qaybgeli waaye in loo dira haysow kama horayso war kalemaanay war ma haysaane xarodheere caad iyo camayr iyo jamayre inta ka dhaxaysa wixii ka dhacay waa la yaabay rooba bii biidhikay war war ma haysida madeyow dagaal farah looga gubtay baa ka dhacay baa laleeyahay bishaaro dhulka aad sheegayso soomaali maska mid yahayna lama gubay war dadku waxay waxay leeyihiin kalamaan iskumaan maalmahaan u ekaa war cilmi baaris la sameeye waxaa lagu ogaaday madaxweyne xasan shiikh fanaaniinta iyo ardada inuu ardada jecel yahay warwar ma haysiina tubooyinka jubbaland goordhowaan gacanta ku dhigaynaa waa kuwii dhaheene axmed madoobe jamaama ma soo booqday warwar ma haysaanna waadna leedahay waxna waadna weyddiinaysaaye maxaa kaa siya ah? warwaliintana mooshiidina shirkii koonfur galbeed wili socda shirkuunata socda madawiine lafta gareen hoobelka taageero shabaabka dagaal dagaaljay toosaan wada galaana burgoyin dagaalka shabaab shuruud in lagu xidho maaha arhooy xamarweyne shabaab ma joogo warwallaweynay xuduudkii ingiriiska iyo gooniisutaaggii somalilan sow carqaladku ma aha waxaa ka socdaa laascaanood war qabiir siyaasadda soomaaliya falanqeeyaa wuxuu yidhi reer laascaanood waxay u dhaheeyaan laba gooni isutaag oo buntland iyo somalilan ku dhawaaqeen calankii buluugga ahaana waa sitaan war madaxweyne xasan sheekh adikoor wuxuu yidhi dad wata calanka buluugga oo lagu xadgudbay waan dhibaysaa haddana wuxuu sii raaciyey somalilan arrin gacanteeda halisito wargay madaxweynihii hore farmaajo sooliyo sanaag wax laga weydiiyey wuxuu yidhi su-aashaasi waa igu adagtahay kama jawaabi karo af daboolan dahab yaarey war dowladda soomaaliya oo shabaab af iyo adinba eber uga dhigta waxay tidhi toddobaadkii la soo dhaafay saddex boqolaan ka dilna hadda ka horna waad ogeydeenoo meeshii laysku galaba dowladdu tirada ay dileenay sheegi jirta kontana ugu yarayd marka waxaan la yaabanahay balaayadii weli waa soo taagan yihiine tiro badana war inay dhammaadeen waa inta yaroo galmudug ku hartay iyo koofuroon ka badnayn waaye dowladdu tirakoob ma haysaa madaha fayaan waa adigu war afku dhammaan mayaana cadowgu in layska celiyahay waa lagama maarmaan war hadda ka hor markii ciidamada dowladda iyo esna waqooyiga ku dagaalamayeen qaybta hargeysa deganayd baa taliyuhu maalin kasta u qodbadayn jiray wuxuuna dhihi jiray waxa rabshada wadaa waa afar madoobaatee ha la soo qabto subaxii dambe nin askariyo afartan aan dhammaanayn la yaabay ayuu inta farta taagay wuxuu yidhi taliye afartanaad subax walba sheegow haysid wax kuma soo biiraanoo shan ma noqdaano waxna kama dhintaanoo saddex ma noqdaano see wuxuu jiraan subax walba afar lee noo sheegowsaay oo hadda aduguma waxaad ma leedahay khawaariijtii afar madoobaataa ka hartay war ajaanib cadcad xataa waa ku jiraan wararta cibaare iyo caloolxuma waxay tahay waxaan arkay nin itoobiyaan oo qabiilka camxaarada u dhashay oo buntland lagu qabto soomaaliya u soo aaday inuu jahaado shabeellada dhexena waxaan arkay mid oromaahoo lagu qabto gardaduub u xidhan waxaa kaloon arkay nin tansaaniyahan ahoo dhaaranayo dhahaya wallaahi waa laynayaa waxaa la mid kenyaati oo shabaabka ka tirsan oo dhahaya jihaadka waa wadeennaa ilaa dadku ay ilaahay u noqdaan intaasuba dalalka ay ka yimideen diinla'aanta ka jirta owgeed waa laga qaawan yahay haddii ogaal ha laysu yeelo ujeeddadan waa mid soomaaliya lagu gumaadaye war anigu lama yaabina maxaarka soomaalida laynaye laakiin waxaa la yaabanaya soomaaliga lagu qanciyey ehelkaaga lah aryaadhaha samigay cabdullana shabaab wuxuu yidhi caqlina iskuma ceelshaan eh. adaabna kama cabsadaan caqlina eh. iskuma ceelshaan eh. adaabna kama cabsadaan kalamaanay war ma haysiine kalamaan moqokori iyo hiiraan ka soo ifbaxday waad ogeydeen haddana shabeellada dhexe gaar ahaan ceelbarafay mid kale ka soo ifbaxday marka qaylada iyo muranka inta iska dhaaftiin iska nasta baashaan rag kalaa u soo baxay war taliyaha saldhigga degmada gurceel cismaan cali huday wuxuu yidhi kalamaan gurceel lagama samayn karaa markayga dhex gelina wuxuu yidhi waxaa soo baxay dad derbiyada fadhiyo baagamuddaaho baadiye ka yimid amnigana kataray ku yihiin marka wuxuu yidhi dadkaas dadkii dhalay hadday derbiyada ka xisho waayaan tallaabo sharciyaan ka qaadaynaa war qofkii derbi iska fadhiyo dembi gelin maxaa laga rabaa war sababtu u fadhiyaa maxay tahay baadamuuddu inuu yahay ma dhici karto war fadhi iyo fuud iyo cibaad leesla waa war merigmerigdiwan iyo baladyaa eri war wax derbi fadhiya basaas inuu yahay dhici karto ugu yaraan war taliyaha booliska reer miyiga haddii la samayn lahaa mar horuu ka jawaabi lahaa war marka taliyaha reer magaalka war waa jiraan taliyaalka reer miyigo waa macawisley laakiin dagaalay ku mashquulsan yihiin war kuwa derbiyada fadhiyo la sheegaayo may qoryahooda qaataan oo macawisleyda dhinac ka raacaan war kalamaanay waxaa la yidhi aabiga shacbigii loogu degay degelladuu joogay oo dooxataysiga shuftadu ugu garaardaysay dalka iyo dadkiiyo diinta waa inay difaacdaan war horta madaxweynaha hir shabeelle cali guullaawe ku-xigeenkiisii yuusuf dabageed waa ka tafataan la yidhi waxay isku hayaan war ma yuutubaradaad u qabanaysaa dadka mase xaqiiqaad haysa haysaa war cali jaytasow ma joogo war waa yaabe dadku been badanaa madaxdu maadlina maygaa ka turjumayo yuutubka lagu kala kacsahano war shirkii bariga afrika ee muqdisho ka furmay maxaa ka soo baxay war soomaaliya ururka ganacsiga bariga afrikay ku biirtay intee beerasha ku yeelano barwaaqada ka guraasahe waree dhahaya aan dhambaal tusaalaha ka bogsiya dhaawaca ubadhiga dadkayga dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysa gacaldhaba ku dhex jira dadkaage ha isku dhiibin nacabkaa cadow dhowrayoo raba inuu keli ku dhuunyado dhegi sheeke kuma maq maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayo u ceeryaama waadhado dhibaco horta may lahan dhacardoo ku soo baxo baxoo xoolodhere ka daaqaan dhulka dhex jiifo laga dhaansho may laha dhalaan oonka kama tiro ha u dhaloolin meel maran dhuunkaali waa halis hadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaagaoo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka war waxaa kaloo la yidhi garan ag joogoo gabaad kaa haddii aad garan weydo inuu taada galaafto isagaa garan doona ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqday dhaqsi loo ogaadaa sidiisii ka dhigante yodheega jari hagaag xubintii kalemaana dhegeysateen saaxiibayaal barnaamijkeenana ugu dambeysaa waan idin mahadnaqaynaa sida noola socoteen iyo saaxiibada kale barnamijka la qayb qaatana waan u mahadnaqaya iyagana ee aways khamiisi madiine cabdi cali heesay ku luuqeeyaan oo dahabley layirahdan kaga tagnay nabadgelyo ಕಿವಿಯನ್ನು ಊರು